بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأركان الصلاة ثلاثة أقسام قلبي وهو النية وشرطها أن تكون مع تكبيرة الإحرام وأن تكون في القيام halkan haddana arkaanu salaadka shalay aan soo marnay oo sagaal iyo tobanka rukni uu ku gaarsiiyey ayuu ku qaybinaya halkan haddana biictibaarin aakhar iyo wuxuu u qaybinayaa saddex qaybood yuu u qaybiyey arkaantii salaada yuu saddex qaybood ka dhigay yacnii waxa weeyaan waa afcaal iyo aqwaal iyo qalbi afcaal iyo aqwaal iyo qalbi ayuu ka dhigay intaas u qaybiyey ilaa intaas ka koobantaaba waxa dhanba arkaanto dhanba wax afka laga dhahayo wax qalbiga lagu qabanayo iyo wax ficil ahaan loo samaynayo intaas u qaybsantaa arkaantii aan soo marnay shalay wa arkaanu salaati salaadda arkaanteedii alaaatu aqsaamin saddex qaybood saddex qaybood wey alأwal alqism اlأwal qalbiyu ku qalbi loo nisbeeye wey qalbi mid loo nisbeeye ficilna lagaama rabo af lagaama rabo shardi maaha qalbigaa laga dhahaya qalbiyun qalbi ku loo nisbeeyey wahuwa qalbigaasi kaas loo nisbeeyena النية waa نyadii النية نyadii w وشharطuhaa شharط النيةi نiyada shardigeeduna أn takuuna waa inay ahaato maعa تakبيiraة الإحrاam تakبيiraة إحrاamna jirkeeda inay ahaato wa an takuuna في القiyaam isaga dhexdiisana waa inay ahaato waa inta awel sidii hore aan usoo marnayba midda ka qalbiga الrukن الqalbiyi rukniga ah wuxuu ku yidhi waa in yacni takbiirat اlixraamka la dhacdaa allahu akbar iyo niyadii waa iswataan niyadii iyo allah akbarta waa iswataan waa waa isku wada hal mar wa an takuuna haddana fi اlqiyaam istaaga dhexdiisana waa inay ku dhacdaa qofkan isagoo taagan yani waa kee calى اlqaadiri fi اlfardi midda kulaha wey waa qofka awooda istaaga haddana salada faradkaana ah taasi waa sidaas waa waa rukniga midka arukn اqalbiy wey الثاني alqism الثاني alqowliyatu qowliyadii wey arkaan oo qowliye ah wa hiya khamsaة waana شhan tii hore maxayd qalbigii wuxuu ahaa hal mid bis ayuu ahaa waa takbiira waxaa weeyaan waa niyadii oo takbiiratu ixraam iyo istaag in isku dhacaan rabo hal mar wada noqdaan ka kale waxaa weeyaan alqawliyatu alarkaanu alqawliyatu arkaantii oo qowlka loo nisbeeyey afka laga dhahayaa afka ayaa laga dhahayaa niya markaa ficil marka lagaama rabo afka waa inaad ka dhahdaa wa khamsatun shan wey waa shan maxay tahay shantaas takbiiratu lixraam allaahu akbar haddaad tira waa niyeysana lagaa yeeli maayo haddaad tiraa niyada bes aad tiraahdo alla weynaan niyeysanayaa qalbigaan afkan ka dhihi maayo lagaa yeeli maayo takbiirat ixraam afkaa laga dhahayaa takbiirat ixraamka oo awal asalaati fii awali salaat takbiiratu ixraamka oo salaada awalkeeda ah waa kow taas midda labaadna oo qiraa'atu alfaatixati faatixada akrinteedii fii kuli rakca faatixadoo la akriya ragcad kasta oo faatixada lagu akriyo waa labo waa shanuu ku leeyay midda saddexaadna wa qiraaءaة tashahud tashahudka oo la akriyo waa saddex midda afaraadna wالsalaaةu calى الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam waa afar midda shanaadna wالsalaamu salaamti weeyaano aakhira salaati fii aakhiri الsalaa waa salaamtii oo salaada looga baxayey shantaas shantaas maxaa la yidhaha alarkaan اlqowliya afkaa lagaa raba inaad ka dhahdo alarkaan اlqowliya la yihahdaa alaaatuhaa fi اlqacdati اlakhiira alaaatuhaa muxuu ula jeedaa qira'aة الtashahud wالsalaaةu calى الnabiy salى اllahu alayh wasalam wالsalaamu fi aakhiri الsalaaة alaaatuhaa saddexdeeduba saddexdaas ugu dambeeya aلhalaaثu akhiira fi اlqacdati اlakhiira saddexda dambena fadhiga ugu dambeeya dhexdiisay ahaadeen saddexda saddexdaas dambe oo qira'aة tashahud iyo asalaatu calى الnabiy salى اllahu alayh wasalam iyo assalaamu calaykum ta salaada looga baxayo saddexduba fii lqacdati fadhigii dhexdiisa ay ahaadeen qacdadii alakhiira ee ugu dambeysay halkaas maa waa shan haddaba waxaa lagu yidhi shan arkaan oo qawli ah ayaad halkaas ku soo martay afka inaad ka dhahda lagaa rabo haddaba fawaa'id kaleo kuu sheegaya oo la xiriirta arrinkaas haddii la waayo aan afka waxba laga dhihin wa shardu haadihi alkhamsa shantan shardigeeduna shantan arkaanta ah oo qawliga ah shardigeedu yacni shardu sixati haadihi alkhamsati alarkaan an yusmic waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa waa inuu qofku maxay naftiisa maqashiiyo idaa lam yakun haddaanu ahaanin haddaanu isagu ahayn asama ku dhegala hadduusan ahayn walaa maanica wax diidana uusan jirinin oo min riixin dabayl ah wa laqadin hugun ah wa naxwihimaa labadaasi wixii la mid ah wuxuu yidhi midda shardiga kale waxaa weeye shantan oo arkaanta qowligaa ah waa inuu qofku ismaqashiyo dhegtiisa waa inuu ku dhibciyo waa inuu isagu ismaqashiyo nafsahu markuu allahu bar leeyahay hadduusan ismaqashiyen takbiiratu xraamkii oo farriyaha kaliya nuxnuuxiyo ma suurtoobayso waa ibir salaad ma xihan faatixada markuu akhrinayo xaraf xaraf waa inuu isagu isu maqashiyaa tashahudka waa inuu ismaqashiyaa salliga nabiga sal allahu alayh wasalam waa inuu ismaqashiya assalaamu calaykumta waa inuu ismaqashiya shantaba waa inuu dhegtiisa maqashiiyo asagu waa inuu ismaqashiiyo hadduu inta bushimaha keliya dhaqdhaqaajiyo laakiin uusan xarafkii toos isu maqashiinin waxa weyan waxba kama jiraan marka waa inuu an yusmica wa shardu haadihi tan shardigeedii tan alkhamsati ee shanta ah shardigeedu waxa weeye an yusmica inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa waa goor markuu naftiisa maqashiina ah, idaa lam yakun haddaanu ahayn isagu ninkaan akrinaya hadduusan ahayn asama ku dhegala ku dhegala hadduusan ahayn haddii qof dhegala waxna isma maqashin cid kalena waxma maqashin karo yani asagu isma ila isagii wax maqli maayo cid kale waa maqashin karaae eh. laakiin isagii isma maqashin karo leanno dhego ku maqli lahayba ma jiraan idaa lam yakun haddaanu ahayn asama ku dhegala waa ismaqashiyaa walaa maanica walaa maanica ku diidana mawjuudun ku la helaya uusan ahayn ku diida maqalkiina yacni walaa maanica ku diida oo maqalka diidana uusan jirin wax diida inuu wax maqlana uusan oo maxay waxaas maxaa diida inuu wax maqlo hadduusan dhagala-ayn oo min riixin dabaylaa socota masalan dabayl dabayl adag ayaa socota markaas waxaa weeyaan yani waxaa weyaan maanic jira markaas u diidaya maanic min alismaac yani wax diida inuu wax ismaqashiyo ayaa jooga meeshii walaqadin ama hugun hugun ayaa jira meeshii maala hadda marka la aadaanayo kale aadaankaas makarafoona kugu shida bas oo kor loo aadaanayo maalan calaa sabiili miaal ama suuqii bakaara joogtaa hugun oo kale saaisuu maqashaynaysa markaas meeshii adu awal aad wa ka maqli jirtid kama maqli kartid marka marka lagu leeyay waa inuu ismaqashiyo waa inuusan dhegalayn waa inuusan wax in wax uu maqlo u diida uusan jirinin oo yacnii oo hugun ama dabayl ah iyo wixii la mid ah labadooda wixii maxay labadooda la mid ah wailaa bian kaana asama aw hunaaka maanicun am maanca jiro min riixin walaqadin wanaxwihi ma ah rafaca uu kor yeelaya sawdkiisuu kor yeelaya bixayu meel low zaala saman dhegala-aantu hadduu zuuli lahaa walmaanic iyo kii diiday oo dabaysha iyo waxaas ahaa la samica uu maqli lahaa isagu uu isagu la samica uu maqli lahaa haddii yacnii dhegala-aanaa jirta waa inuu sawdka kor u qaado ilaa heer haddii dhegala-aantani meesha ay ka bixi laheed uu isagu maqli lahaa waxa uu leeyahay ama dabayshu hadday ka bixi laheyd meesha ama hugunkani hadduusan jiri lahayn oo heer oo maqli lahaa waa inuu gaarsiiya ilaa w ilaa ismaqashir lamha kor u dhawaaq la dhihi maayo laakiin heer haddii waa inuu kor u qaadaa ilaa heer haddii dhegala-aantu aysan jiri lahayn dabayshan aysan jiri lahayn hugunkan uusan jiri lahayn oo maqli lahaa waa inuu cod kor u dhigaa an yusmac waynu maqashiya nafsahu naftiisa idaa lam yakun haddaanu ahayn asabma ku dhegala walaa maanica mid diidaan uusan jirinoo min riixin dabayla walaqadin hoganah wanaxwihimaa wailaa hadduu intaas wax ka miday jiraan rafaca wuu kor yeelaa sawtkiisu kor yeelaya codkiisu kor u qaadaya baxaysa meel ayuu kor u qaadaya low zaala asamamu samamku hadduu zuuli lahaa waalmaanicu maanicu hadduu zuuli lahaa la samica isagu oo maqli lahaa saasaad odhanaysaa waa gartay wa anlaa yanqusa shayئa min tashdiidaatiha waxaa kaloo shardigiisu yahay waa inuusan nuqsaaminin wax shidadkeeda ka mid ah allahu akbartii iyo intii afartii kaleba shantaba waa inuusan shidadyaalkeeda wax ka mida ah, waa inuusan nuqsaamin wa anlaa yanqusa waa inuusan nuqsaaminin shay-an shay waa inuusan nuqsaamin shaygaoo min tashdiidaatiha shadadaalkeeda ka mida wa xuruufiha wa min xuruufiha ka mida xuruufteedii iyo shadadyaalkeedii wax ka mida waa inuusan nuqsaaminin hal shid hadduu ka tago waa eber wa an yukhrija waa inuu saaro haa shantaanba xuruufteeda waa inuu saaro min makhaarijiha xuruufta shantaani ka kooban tahay allahu akbarta waa inuu xaraf walba makhrajkiis ka saara kelimaadkaasoo dhan kuwii kalen kusoo dabaqaba tashahudka soo geli wax walba soo geli wa an yukhrija waa inuu saaraa haa xuruufta oo kelimaadkan ka kooban yihiin min makhaarijiha makhaarijteed meesha loogu talagay inuu ka baxo waa inuu ka bixiya haddii laakiin u bedelo oo xarafka u bedelo xaraf kale ku bedelo ama xarafkan makhrajkiisa uusan ka saarin meesha loogu talagay uusan ka bixinin waa ibir wa anlaa yuayira waa inuusan bedelin hayan hay haygu min xarakaatiha shaqalkeeda ka mida shaqalkeeda wax ka midana waa inuusan bedelin waanlaa yuayira waa inuusan doorinin uusan bedelin hayan hay haygu min xarakaatiha hantan xarakaadkeeda ka mida taqyiiran doorin waa inuusan doorin ama bedelid waa inuusan bedelin taqyiirkaasoo yubdilu burinaya macnaha macnaheedi kelimadan macnaheedii burinaya kelimadan macnaheedii wax burinaya yani maxaa la yihahdaa xarako burinaysa waa inuusan bedelin waxaa yani waxyaabaha laxniga laxniga laba u qaybsama laxnun yugayiru اlmacna wa laa yugayiru اlmacna laxni oo bedelaya macnihii markuu laxniyo iyo laxni oo macnihii ma bedelaayo macnihii ma bedelayn hadduusan macnaha bedelayn inaad saas u akrido waa xaaraam adoo awoodi kara inaad sa saxda u akrisid haddii laakiin macnaha uu bedelayo xaaramnimo kaliya mahee wixii aad akrisayba xokami jireenba laguba xisaabi maayaba marka maalan hadduu yidhaahdoo kale allaha akbar oo kale hadduu yidhaahdo allaha akbar hadduu yidha allahu akbar yani waxa weeyaan waxba macna ma bedelmin laakiin waa laxni allahu inay godan taha la rabi waa laxni markaas laxnigaasi laakiin macno ma bedelin marka hadduu yidhahdo kale iyaaka nacbudu hadduu yidhahdo iyaaka nacbuda uu yidhi daalku kor dhigay iyaaka nacbuda wa iyaaka nistaciin oo kale nuuntay hoos dhigan markaas waxaa weeyaan macnaha ma bedelin laakiin waxaa weeyaan waa laxni marka laxni oo laa yugayiru اlmacnaa laakiin hadduu yidhaahdo iyaaki nacbudu macnihii waa isbedele macnihii waa isbedele leanna waxaad la khidaabtay yani iyaaka iyaaki naagyahay way markaas nacbudu adaan ku caabudaynaa naagyahay adaan ku caabudaya way macnaheedu macni waa isbedela marka ama astaciinu buu yidhi markaas macni waa isbedele nastaciinu meeshaad dhihi lahayd hadda astaciinta macniyaa isbedele marka aduu calaa kulli xaal waxaa loo fiirinayaa haddii xarakadii oo bedelo ku yidhi oo takyiir oo macnaha bedelaya hadduu la yimaado waa waxba kama jiraan hadduu laakiin laxnigaasi uu yahay oo shaqalka ahi laxni bedelaya macnihii aan bedelayn laakiin laxni ah waxa weeyaan qofkaasi waa isagoo awoodi kara si saxda inuu aqriyo waa dembiile siba qur-aan hadday wixii yihiin kuwa masi jiraba marka waa saas wa an laa yuqayira waa inuusan bedelinin shay-an shay shaygo min xarakaatiha shantii arkaantaheed xarakaadkeeda ka mid ah tagyiiran tagyiir bedelidu inuusan bedelin tagyiirkoo yubdilu burinaya macnaha macnaheeda burinaya wa anlaa yaziida waa inuusan siyaadinin fiihaa shantaas waa inuusan ku siyaadinin xarfan xarafka yabdulu uu burayo bihi isaga sababkiisa macnaha uu ku burayo yabdulu uu burayo bihi isaga sababkiisa uu ku burayo macnaaha wuxuu ku siyaadiyey xaraf oo maxaad maarata maalan wuxuu yidhi ancamta calayhim meeshii laga rabo kale u ancam ancamtum ancamtum adinku aada nicmayseen ancamta adigu ilaahu adigu aad kaligaa nicmaysay ay ahayd ancamtum uu yidhi xarafka ku ziyaadiye xarafkaas macnihii waa buriyey markaa waxba kama jiraan way markaas wailaa yaziid man yuziyaadi fiiha xarfan xarafko yabdulu uu burayo bihi isaga sababkiisa macnaaha macnaheedu uu ku burayo wa an yuwaaliya waa inuu xiriiriyo bayna kalimaatiha shantan kalimaadkooda dhexdooda waa inuu xiriiriyo maalan faatixadu aqrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim markuu yidhaahdo waa inuusa waxoogaa iska joogin alxamdu lilah waa inu kasii daba qabtaa haddii hadduu yidhahdo allaahu intii allaahu xoogaa u aamusay hadhow ayuu wuxuu akbar eber waay lianna muwaalaadaa la waayey muwaalaadkii baa la waayey wa an yuwaaliya waa inuu xidhiiriyo bayna kalimaatiha shantan kalimaadkooda dhexdooda inuu xidhiiriyo tashahudkii iyo wax walba wa an yuratiba waa inuu ratibo calaa nadmiha nadmigooda inuu isugu aadiyo nadmi almacruuf hadduu yidhaahdo tashahudkiioo kale uu yidhaahdo السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام علينا وحاس اسكو دخ قسو مي لما اوغلا وينو سيدي لا يقاني وينو اسو بلابو او ترتيبيو سو خجيو وان يرتب وينو رتب ها شنتان او قوليغا اه وينو رتب على نظمها نظمي تحديد وينو كرتب نظمي الله معروف اللي يقاني nadmigii nadmigii maxay la yaqaanay waa inuu uratibo halkaas waxay uga baxday alarkaan alqowliya awalna waxaad ka baxday arukn arukn ah, maxaad maaratay alrukn اqalbiyuna waa ka soo baxday maxaa ku haray intii kale markaad isku darsato shan meela iyo hal lix lix waxaad ka goysaa sagaal iyo toban afar iyo toban ayaa ku hartay intii kalooda kuu sheegaya ah, saddex iyo toban ilaa marka aلثالث alficliyatu waa arkaantii ficil ahaan loo nisbaynayo ficil ahaan loo samaynayo الثالث alqism الثالث yani ila saddex qaybood kugu qaybay qaybta hore ka soo baxan qaybta hore ka soo baxan qaybta saddexaad waa tan الثالث alqism الثالث alficliyatu alarkaan الficliya waa arkaantii ficliga ahayd wahiduna ثaلaaثa caشhaرa saddex iyo toban wey waa saddex iyo toban ficil ficil ahaanaad u samaynaysaa arkaantaas maxay tahay wahiya alqiyaamu wa istaaga warukuuc waa rukuucdii wa dumaniinatuhu walictidaalu iyo ictidaalkii wa dumaniinatuhu iyo xasilkiisii wasujuudu sujuudka alawal ee horreeyey wa dumaniinatuhu waljuluus fadhigii oo bacdahu bacda sujuudi ahaaday sujuuduu ka dambeeya hore wa dumaniinatuhu wasujuud iyo sujuudihi sujuudi aلثaani ee labaad waطmaniinatu iyo xasilkiisii wawaaxidu midna bacda aakhiri ragcatin midna ragcadda midda ugu dambaysa gadaalkiisa yuu ahaado wahuwa kaasina aljuluus اakhir waa fadhiga ugu dambeeya waa fadhiga aljuluus fadhiga weeyaan fadhiga alakhiru ee dambe wawaaxidu midna yanshau wuxuu ka dhalanayaa min ficli haadihi tan falideeda tan alarkaani ee arkaanta ah, fii mawdicihaa mid walba meesheeda lagu sameeyo wahuwa kaasin atartiib waa tartiibti midna wuxuu ka dhalanayaa buu yidhi tan oo sidaas aan usoo sheegnay loo sameeyo waana taasina maxay tahay oo mid walba booskeeda lagu sameeyo waana tartiibti wawaaxidun midna yansha wuu dhashaa min ficli haadihi tan falideedu ka dhashaa tan alarkaan ee arkaanta ah fii mawdicihaa mid walba mawdiceeda lagu arkaantii oo lagu qaybiyey oo saddex meelood loo qaybiyey waa ka soo waa ka soo marnay waxaasoo dhan waxaa la rabaa qofka oo daalibka ah aala rabaa hadba dhinac fahmiga dhinac in loo keeno uu fahmaayo marba dhinaca laga keenaya markana mar dhinacaan mar dhinacaan mar dhinacaan adaa la rabaa inuu fahmigaagu oo waasic noqdo inuu fahmigaagu maxay oo waasic noqdaa la rabaa ee waaan waa intii shal aan sheegna waxba kama baxsana tiya laguna nidaaminaa hadba dhinac lagaaga nidaamina halkaas waxaad uga baxday arkaanu salaa iyo wixii mutacalliqaadkeedii wa amaa mubdilaatu salaa salaadda waxaa burinayaa fanaa cashara waa labiyo toban waxyaabaha salaadda buriyaa waa labiyo toban fanaa cashara mubilan e, wax buriyo wa shardu اlarkaani اlficliyati sixatu maa qablaha min alarkaani wa an laa yaqsida biha khayraha sax guud ahaan rasuulkaa soo qabta haddana wa shard arkaan arkaanti shardigeedii arkaanti alficliyati ee ficliga ahayd arkaantan oo ficliga ah oo saddex iyo tobanka ah yacni shardigeedu sixatu maa kii ansixidiisu maagu qabla yad ka horey mana arkaan mid walba midka ka horreeya waa inuu sax noqdaa mid walba takbiiratu ixraam oon sax ku noqon istaagu saxa noqda ma dhici karto takbiiratu ixraamkii rukni walba oo arkaantan ficliga ka mid ah ruknigii ka horreeyey waa inuu sax noqdaa isagoon sax noqonin kadaba kan sax ma noqon karo ilaa kii hore ku xihan yahay wa shardularkaani arkaantii shardigeedii arkaantii alficliyati ee ficilka loo nisbeeyey sixatu maa kii ansixidiisa wey maago qablahaa iyadan oo arkaantan ficliga ka horreeyey oo min arkaan arkaan ah waa kow shardi kale waxa waye wa an laa yaqsida wa inuusan qasdin bihaa arkaantan ficliga ah ayrahaa inuusan ula qasdin tanna waa masalo muhiima ah iyadana wa an laa yaqsida waa inuusan qasdin bihaa arkaanta ficliga ah hayrahaa iyada maya wax kale waa inuusan ula qasdin oo maalan maxay tahay ninkii in badan waxaa dhacda salaadda marka la tukanayo waxaa dhacda salaadaha maalinka jumcaha oo kale iyo marka suuratu sajda iyo suuratu hal artaa cala linsaan marka lagu tukanayo waxaad ogaa jirtay iyadoo maala imaamka oo sujuudo oo sajdatu tilaawa imaamka sujuudo ayaad oqon jirtay markii hadhow oo maxaad maratay bixamdi rabbi wahum laa yastakbiruun markuu yidhi adugu iska taagnayd malaha waa rukuucayba ilaa imaamkay waaba rukuucayba halkiiba ku rukuucay adugu inta qaatad waxaa samaysay sujuuda iskala dhacday sujuud imaamkiina waa rukuucsan yahay aduguna waa sujuuda marka maxaad ma ogaa jirtay rugaasha dad badan iska seexdaba dadaa hurdayo maarata maanta o dhan marka sujuuddii markuu sujuuday imaamkii ninkaa imaamkii muxuu sameeyey waa rukuucay ama in badanba waxaa dhacdaba noocaas oo kale iqra oo kale marka la aqriyo suuratu iqra oo kale marka la aqriyo kalaa tudixu wasjud waqtarib waxaad ogaa jirtay iyadoo la rukuuco yaad ogaa jirtay iyadoo waxaan ilaa la sujuudo imaamkii allahu akbar u yidhi adiguna allah waxaas tir waa la sujuudaya hadhow markaad sii socoto maa xaggead ugu socotaa markaas sujuudaa u socotaa hadhow markaad sujuuda usii socoto ayaad waxaa aragtay imaamkii on ilaa ma sujuudeen wauba rukuucayba adugu dhexaad sii socotaa ama baalkii maaa waaba sujuudayba maxaa laga rabaa markaas waxaa laga rabaa intaad soo tagto oo soo laabato aad soo istaagto marka istaaga aad istaagto kabacdi soo rukuuc laakiin xataa inta sujuudda ka soo kacdo markaad rukuucdii la marayso in rukuucdii la qabsato la lagama ogola lianna markaad soo foorarsanaysa maaa ujeeddadaad maxay ahayd sujuud sujuuda u socotay ee umaada socon rukuuc waa midas miduu ku leeyahay wa anlaa yaqsida bihaa hayraha wax kale waynuusa ula qasnin ayada waa inu ujeedadiisu ay tahay ayada waa inu ula qas ficilkan waa inuu isaga ula qasdayo waxaa dhici karta adoo salaad tukanayey in xabada aad maqashay xabad wiif wiifa dhahaya mas waaba isgaabisayba adoo isgaabiyey ad waxaa tiri waaba gaaban tahay meesha rukuucda waaba joogtaa meeshaa iska joog meesha rukuucda waad ma joogtaae halkaan iska joog olba waa rukuuci lahayde faatixadiina kusoo dhammaatay iska rukuucsanow waa eber leanna marka hore maxaad u qasaday waa gambasho gambasho rukuuc ma noqonayso gambashada aada gambatay rukuuc ku noqon mayso intaad istaagtid oo si fiican u istaagtid hadda soo rukuuc hmm. marka waa saas wey waxyaabo badanoo ka mido aad u soo gelaya oo qaladaad badan oo dadka oo maxaad maad ka dhaca maalan waxa weeyaan imaamkii oo kale wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey imaamkii oo kale aada la la socotay التشhهد الأول oo kale ayuu ka tegey التشhهد الأول oo kale ayuu ka tegey markuu ka tegey adu waxaad moodaysay mye atashahud alawal oo kale waa la yimid waa la yimid markaasaa ah, adugu u istaagtay waa inaad soo noqoto markaad soo noqoto isaga laakiin fadhigiisaasaad ugu imaanaysa ila anna fadhi yaraa ka horeeyo waaa maxadmat jalsat eh, istiraaxa oo kale ayaaba ka horreysa kasoo calaa kulli xaal ujeedadu waxa weya wa anlaa yaksida biha in la fahmo unbaa la rabaa waxa kale adaa iska waasaxsan kara walaa yaqsida wa inuusan qasdin bihaa arkaanta wa inuusan ula qasdin oo ficliga ah hayraha iyadama wax kale inuusan qasdin ama mubilaat salaati salada waxyaaba buriya faana cashara labiyo toban wey labiyo toban mubil alwal midka ugu horeeya faqdu shardin shardi weyntiisa shardigaasoo min shuruudihaa salaada shuruudeeda ka mid a shuruudii alinay cashara ee labiyo tobanka ahaa camdan kas loo waayo yacni shuruuddii hadda aan soo dhammaynay shalay aan ka soo baxnay oo shuruudii oo shuruudu salaax oo labiyo tobanka ahayd hal shardi oo ka mida waa inaan la weyn faqdu shardin shardi weyntiisa wey shardigu waa min shuruudiha shuruudii ka mida shuruudii alna cashar ee labiyo tobanka ahayd camdan kas loo waayo walow biikraahin qasab ah lagu waayey qasab yani qofka waa la qasbay qof qofka waa la qasbay haddii xataa qofka la qasbo inta waa la qasbay qofkii markaasa shardi saluudin kamida ah la dhaafsiiyey maxaa ka mid aha istiqbaalu qibla oo kale istiqbaalu qibla kuwa qofaa inta qaato wuxuu sameeyey waa kala tuuray qibladiiu dhaafiyey qibladii meeshu qiblada qaabilsanaa qofaa inta qaato kala tuuray xoog u qabtay usaan u jeediyey laakiin qof naftiisa hal isku ah maaha hadduu qofku naftaada hal isku yahay oo leeya qoriga inta soo qaato waa tukanayaa car qiblada u jeeso wax dhinac kale u tuko hadduu ku ihahdo waaya dhinac kale u tukanaysaa markaas dhinacaas kale u tuko fa inamaa tuwallu faama wajhullah laakiin qofaad cayaarayseen awalba cayaariya idinka dhexaysa saaxiibbay iska ahaydeen ama qof iska caadi ah oo naftaada halis aan ku ahayn intaad ku soo jeediye markaasaa ti adna waa soo jeesatay markaas maya waa mid mid ku le walow biikraahin noocaas way aw sahwan sahwi xataa walow sahwa maana muxuu yidhi camdan camdi waa inaan maxad maarata aan loo weynin aw sahwan aw jahlan oo maalan weysadii qof ka burtay weysadii ayaa ka burtay mana oga inay weysadii ka burtay ama ma moodaba weysada inay saan ku burtaba riix oo qof ka soo baxday riix qofka ka soo baxday inay weysada buriso maba uusan ogeynba maba uusan ogeynba in riixdu waysada buuriso ma uusan ogeyn haddii saas tahay markaas waxa weeyaan waa waa burisa marka salaadaasi waa burta salaadaas calaa kulli ama sahwi ama jahli ama kas sidee doonta ahaato kaskani wuxuu kugu suuray walow bikraahim walow bikraahim buu kugu suuray kas kugu suuray waa alla marka wuxuu yidhi aw sahwan ay ku burto waxaan dhihi lahaa maxaa la ihahdaa lagu waayo aw jahlan jahl ama jahl lagu waayo aلثaanي midka labaad faqdu ruknin rukni weyntiisa wey ruknigaasoo min arkaaniha arkaanteeda kamid salaada arkaanteedii arkaantii atiscata cashara ee sagaal iyo tobanka ahayd camdan kas loo waayo fain kaana sahwan sahwi hadduu yahay ataa bihi wuu la imanaya idaa dakara markuu xusuusto walaa yuxsab lana xisaabi mayo maa facala wuxuu sameeyey bacda almatruuki kee laga tegey gadaalkiis wuxuu sameeyey xataa yatiya bi ilaa ula yimaado waa maasha allah waa masalo ayaduna oo aad muhiim qofku inuu fahma ay muhiim tahay wuxuu yidhi waxaa kaloo salaadda buriya in laga waayo ficil in la waayo rugni arkaantii salaadda ee sagaal iyo tobankaad ka mida buu ku yidhi kas haddii loo waayo oo kas kas u sameeyey sidaas rugnigan waa la waayey kasaana loo waayo isagaa u kasay in la waayo isagaa u kasay in la waayo maxaa ka mida ah maalan markaas wuxuu yidhi hadduu kas haddii loo waayo salaad waa burta maalan wuxuu yidhi soo rukuucii maalan rukni ma ahayn rukuuci maayu yidhi aniga haye waxaan samaynaha saan u taaganahay sujuudaan ba aadayaaba rukuucdaba iska dhaafaya ama wuxuu yidhi faataxda aqrin maayaba iyo haakada waxun arkaantii kasu midkaa doonta dheh ayaa la waayey marka waa eber salaadaas waa burti ee sahwi hadduu yahay haddaba sahwi haddii loo waayo sahwi sahwigaa loo waayey waxaa weeyaan waa la imaanaya hor salaaddii ma burayso waa inuu laakiin la yimaadaa markuu soo xusuusto laakiin wixii uu soo sameeyaan la xisaaima maalan maxay tahay adu waxaad samaysay laba sujuudood soo lagaama rabin laba sujuudoodoo lagaa rabay labada sujuudood hal sujuud ayaad la timid hal sujuud bes ayaad la timid halka sujuud markaad la timid waad sujuudday juluus bayna sajideynkii waad halmaantay waad istaagtay waad istaagtay markaad istaagtay maxaa kugu soo dhacay adoo taagan faatixada akhrisay waad rukuucday samic allah adoo taagan y waxaa kugu soo dhacday warkaale imise jeera sujuudi hal maraa sujuudi ah. waa inaad halka aad joogtaa ka maaa soo maxaa soo samaysay waa soo tagtay faatixaad akriyday waa rukuucday samic alla saddex rukun soo sooma marin wax ka jira ma jiraan halka hadda u laabo sujuudi u laabo hadda sujuuddii u laabo hadda ko sujuuddii hal sujuud kama tegino haddaad fari haddaadan fariisan weliba fadhigaad hormarine haddaad sujuudda saad uga soo kacday aad u istaagto odan fadhiisan fadhigii hormar julus bayna saydiinkii fadhiiso sujuudna kabacdi wixii kuu dhimana dhammaystiro waxaad soo samaysana la xisaabi maayo ma la fahmasanaas waayahay laakiin waa goorma waa qofku hadduusan gaarin shaygii uu ka tegey oo kale hadduusan gaarin awl maxaad ka tagtay sujuudaad ka tagtay sujuuddii kale haddaad gaartay sujuuddii kale haddaad gaartay lagu dhihi maayo waxaan codso samaysa waa eber lagu dhihi maayo laakiin sujuudi haddaad ma joogtaaba haddaad joogta hadda sujuud maalan ragcaddii koowaad ayaad sujuud ka halmaantay sujuud ayaad ka halmaantay ragcaddii koowaad raga sujuuddii labaadaad halmaantay waad baxday waad soo rukuucday waad soo sujuudday haddaad sujuudday laba sujuud ayaad la timid laba sujuud ma la timid haa haddaad koo sujuudday la timid maxaa ku hadda o sujuudiya hadda la timid wixii aad samaysayna waa laqwi intii ka dhexayso samaysa waa laqwi waxaad tii ragca labaad ha timid mid saddexaad ha timid mid afaraad midii labaad tii koowaad ay dhammaystirtay midda saddexaad tii labaaday kuu gashay midii afaraad tii saddexaad kuu gashay maxaa ku harsan bas laan fahmin hal ragca ku harsan laan fahmin oo malayna taas waxaan dhahnay ragcadii koowaad ayaad waxaad uga tagtay sujuud sujuuddii labaad ka tagtay sujuuddii labaad ayaad ka tagtay ragcaddii koowaad ragcaddii labaad waa soo tukatay waa soo dhamaystay ragcadaas labaad waxaan dhahnay waxay dhammaystiraysaa sujuuddii koowaad ee dhammaystirtay waa soo dhamaysa ilaa sujuudda bisa laga rabs laba sujuud markaad timatid khalaas ragcaddii koowaad sujuuddan kaleo dheeraadka ahna waa laqwi waxba lagama waxba ma adantaan meel ma qabsanayso maxaa laga raba markaas intii kale marka ragcaddii labaad markaad ragcadii afaraad aad sujuuddii aad maraysid oo sujuud aad waxaad tihi warkaan ragcadii kowaadaan sujuudda ka tegay waxaad leedaha tii labaad tii koowaadii kuu buuxisay labaad tii saddexaadna labadii kuu gashay afaraadna saddexaadii kuu gashay maxaa kuu dhiman ragca ragcada la imo markaas macnuhu waa saas wey marka waa saas faqdu ruknin rukni weyntiisa way ruknigaasoo min arkaanihaa ka mid a ah, arkaantii atiscata cashara ee sagaaliyo tobanka ahaa camdan kasa loo waayo kas haddii marba timaado waa burta salaadii burtayba fain kaana hadduu yahay faqdigaasi faqdigaasi hadduu yahay weyntaasi sahwan hadduu yahay ataa wuu yimaada ayaad leedahay bihi rukniga ayuu la imaanayaa goorma idaa dakarahu markuu xusuusto walaa yuxsab laakiin la xisaabi maayo maa facalahu wixii uu faray bacda almatruukii laga tegeda halkiis xusuufayn la xisaabi maayo xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado markuu asagii la yimaado ayuu ka bacdi waana goorma waa isagoo kale haduusan gaarin isagoo kale hadduu gaaro markaas ragacragaci soo bedelaysa markaasa dhahan athaali midka saddexaad ziyaadatu rugni midka saddexaad salaada buriya ziyaadatu rugni rugni ziyaadadiisa wey rugni waa min arkaani arkaanteed ka mid ah arkaanta alficliyata ee ficliga ah waa arkaantii ficliga rugni ka mida ah oo lala yimaado laba sujuudoo laga rabay saddexaad ka dhigtay hal rukuuca laga reeba laba rukuucaad ka dhigtay laba rukuuca ah, ayaad ka dhigtay saladdii waa buruni waxaas waa midda oo ficliga ah laakiin midda qowliga ma aha midda qowliga haddaad laba jeer faatixadii akrido laba jeer haddaad tashahudkii akrido bes haddaad laakiin laba jeer assalaamu calaykum tira ka waran assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum aa tiri haddana ku celiyaa teen maxaad ku celaysaa salaaddii maraaad ka baxdeen marka meelba ma aad helin waaba adoo salaadii ka bax adaa kaliga soo camirahay mahane wax aad haba yaratee mar salaaddii mar hore ku dhaftay marka calaa kulli xaal waxa salaadda buriya waa maxay ziyaadatu rukni rukni ziyaadintiisa wey ruknigaasoo min arkaaniha salaadda arkaanta ka mida ah. arkaantii alficliyati ee ficilka loo nisbeeyey oo amase ityaanu niyati niyadii la imaanshadeedii niyadiiu la yimid mar labaad isagoo salaaddii ku jira uu yidhi salaadii niyadii buu la yimid wuxuu yihi salaadii ma xirata horta horta ma niyeysata salaadii ama u ogyaaba inuu niyeystay mar labaaduu niyadii soo cusboonaysiiye salaaddii markaas wuxuu yidhi salaad casar ayaan tukanayaa oo farada allahu akbar niyadii mar bad buu la yimid ibr waa burta marka salaadii mar labaad buu niyadii la yimid aw takbiiratu ixraam ama takbiiratu ixraamkii ayuu la yimid takbiiratu ixraam allahu abar oo salaadii inu irto markaas allahu akbar takbiirat iraam oo salaadda hadda ku xiranayo salaaddii cabaar soo waday oo yidhi hadda waa xirana waa burtay waa burtay maala markaas laakiin waxaa shardi ah takbiiratu ixraamka markuu la imaanayo hadduu waa wuxuu og yahay inay salaaddii hore laka u xirantay ogyahay markaas shardigeed waxa waaye inay salaaddii hore u xirantay ayuu og yahay allahu akbar ayuu yidhi salaaddii waa xirtay u og yahay markaas haddana sida dad markaas wuxuu isiri allahu akbarka haddana mar labaad xiro mar labaad xiradan aad haddana aad xiratay tii hore burisay bi saddexaada laga rabo hadda aad u xiranaysa haddana markaas xiratay dad badan oo ma arkino oo maantoon allahu akbar allah kuwaas laakiin saas maaha kuwaas waxbay uga bedelan yihiin ninkaas wuxuu is leeyahay tii hore kuma xirmin iyo labay kala tahay tii hore salaadda inay ku xiranta ogtay adoo xertay allahu akbar yiri oo aad og tahay inaad xeratay haddana allahu akbar kaadaad ku xeranaysid midda labaad tii hore saaraysaa laakiin hadduu is leeyahay maya ma aysan ku ansixin tii hore si fiican umaadan dhihin allahu akbarti sidii fiican umaadan dhihin allahu akbar haddana allahu maba aada xeranba markaad markaad bal adigu aad soo dhamas bal soo dhammayso adiga markaad soo dhammaysato si fiican u xerato alagaaga bilaabaya markaas waa la faham soo maa labi karta dada isku qalda masaladaas oo moodaan qofka hadduu allahu akbar allah oo yacni ilaa kutubtaa ka hadlaan mogtahay waxay dhahaan ashfaacdana way ku xirmaysaa awtaartana way ku buraysaa ay dhahaan eh, yani waxaan dhihi lahaa ashfaacdana way ku buraysaa aan dhihi lahaa ashfaacda shafcigana waa ku buraysaa watarkana waa ku xirmaysaa laakiin waa goorma waa marka uu saas og yahay waa aan sheegayno laakiin hadduu isleeyahay ama maaad maarata ama u sahwi u ama u isle tii hore kuma xirmin wax ka buro ma jiraan tii hore uma xirminba maxaa ka buro ayaba marka taasina waa ka soco marka wuxuu yidhi waa aw ityaanu niyat ama niyadee oo lala aw takbiirat اxraam ama takbiirat xraam lala yimaado aw isalaamu ama salaamta lala yimaado fii hayri maxalihi maxalkiisa meel ahin lagula yimaado camdan kasna oo loola yimaado camdan dhammaan waa u wataala ityaanu niyati takbiiraة اxraami camdan asalaam fii ayri mawdicihi fii ayri maxalihi camdan fain kaana sahwan sahwi hadduu yahay sahwi hadduu yahay aw zaada ma u ziyaadiyey ayra maa dukira wixii la sheegay ayrkiisa u ziyaadiyey oo minaa arkaan arkaan ah camdan kas u ziyaadiyey aw sahwan lama tabdol muxuu yidhi haddii uu sahwi u siyaadiyey sahwi buu u ziyaadiyey waxaan la soo sheeg arkaantii ficliga ahayd oo sahwi u ziyaadiyey ama wuxuu ziyaadiyey intii lasoo sheegayoo arkaan ah maahee wax kaloo ziyaadiyey arkaantii rugnigii ficligaa waa ziyaadiyey camdi uma ziyaadin sahwi u ziyaadiyey takbiirtu xraamka iyo niyadii iyo salaamtii kaas uma ziyaadina sahwi buu u oo kuwada jiraan aw zaad ama wuxuu ziyaadiyey hayra maa dukira wixii la sheegay kayrkiisa oo minaad arkaan arkaantii ah camdan faatixadii aqri waa tashahudkii waa faatixadii tashahudkii faatixadii waa labadaasoo kale iyo saligii nabiga sal اlahu alayh wasalam ah, waa saddexdaasba wax kale maba jiraanba waxaa weyaan atashahud wاsalaatu calى اnabiy sal اllahu alayh wasalam nabiga lagu saliyo iyo tashahudkii iyo waxaa weyaan maxaad maaratay kuwaas marka haddii calaa kuli haddii uu ziyaadiyey taas waxba dhibaataa male markaa awsaada wuxuu ziyaadiyey hayra maakii ayrkiisa yuziya maagooda kuri la soo sheegay oo manaan kaan arkaantay camdan kasii u ziyaadiyey aw sahwan ama sahwi u ziyaadiyey lam tabdal faatixada inuu kas ama sahwi u ziyadiy wax dhibaataa ma laha salliga u ziyaadiyey tashahudkii inuu ziyaadiyey waxba dhibaataa ma kas ama camdi wax doonta ahaato araabic midka afaraad an yataxaraka waa inuu dhaqaaqo waxa salaada beriya xarakatan xarako xarakada waaxidatan oo keligeed ah xarakadaasoo mufridatan oo xadgudub ah hal xarako oo keligeed ah oo xadgudub ayuu dhaqaaqay oo maxay ta waa booday oo kale ama jirkiiso dhan nuxnuuxiyey ama isaga dhamaa kor u booday ama halkaas ka bood halkaas kale ku dhacay calaa kulli xaal taasaa waxaa la yihahdaa xaraka mufrida waa xaraka xadgudub ah xaraka foolxun oo dhaqaaqay an yataxaraka xarakatan xaraka ayuu dhaqaaqay xarakada waaxidta keligeed xarakadaas mufridatan oo xadgudub ah yuu dhaqaaqay waa ibr markaa salaadeed ow mase alaaa xarakaatin saddex xarako ala xarakaatkaoo mutawaaliyatin oo israacsan aw alaaa xarakaatin ayuu dhaqaaqay xarakaadkaasoo mutawaaliyatin oo israacsan camdan kas ayuu dhaqaaqay camdan kaana dheh kas ha ahaado aw sahwan ama sahwi ha ahaado aw jahlan ama jahli ha ahaado yani saddex dhaqaaq ayuu dhaqaaqay saddex dhaqaaq laakiin hadduu jaahil macduura yahay waxba macnaa maarata kaas waa loogu cuduraya hadduu jaahil macduura jaahil cayr macduura hadduu yahay waa midku ka hadlaya saddex dhaqaaq ayuu dhaqaaqay oo maxay tahay maalan waa nin iska xoganaay saanu iska yarin ama laguhu iska dhaqdhaqaajiye ama waxyaabo lamida hadduu marba dhaqdhaqaaqo dhaqdhaqaaqaasi hadduu marba saas u dhaqdhaqaaqo kas hadduu yahay iyo kama hadduu yahayba waa ku buraya salaad waa ku buraysaa laakiin jahli loogu cudurayo may an yataxaraka xarakata waaxidata mufridata aw alaaa xarakaati ama saddex xaraka iyu dhaaqay xarakaadkaasoo mutawaali israacraacsan haddii kala baxbaxsan tahay wax dhibaataa ma leh qofkii saanuu yidhi basku markii hore hal maruu saanoo kale yii waa soo ceshaday cabbaaruu joogay ma raacin midda kale ma buraysa markaas hadday ataa bataanoo an li nodaan waxba dhibaataa malaha haddas marba mutawaali isa noqon xirxiriirin laakiin hadduu intaa isagoo saana mar saanoo mar yii mar maaad maarata lugta u dhaqaajiyey mar gacan u dhaqaajiyey waa eber markaas waa insaraacsiye camdan kaana ka sahaado aw sahwan aw jahlantu waa booskeeda waa waa sheeg haddii jaahil macduur u yahay iyo sadaka badan halkiisa joogo iyo sadaka badan allah subxana wa taala